الخامس والأربعون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه Hadis 45 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güçlü kimse insanları güreşte yenen kimse değil. Öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir. السادس والأربعون وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفت, وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه Hadis 46 Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti: Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler. السابع والأربعون وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن Hadis 47 Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde, öfkesini yenen kimseyi, Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır. الثامن والأربعون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري Hadis 48 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bana öğüt ver, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, kızma, buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında kızma buyurdu. التاسع والأربعون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Hadis 49 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkek olsun, kadın olsun her mümin kimsenin kendisine, çocuğuna ve malına devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip tahammül gösterirse günahsız olarak Allah'a kavuşur. El-Hamsun وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري Hadis 50 Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Uyeyne İbni Hısn, Medine'ye geldi. Yeğeni Hur İbni Kays'a misafir oldu. Hur, hazret ömer'in yakın dostlarındandı zaten genç olsun yaşlı olsun kurra ehli kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler hazret ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı bu sebeple uyeyne yeğeni hur ibni kaysa yeğenim senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır beni kendisiyle görüştür dedi Hur da Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer'in yanına girince Ey Hattab oğlu Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Hazreti Ömer hiddetlenip Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affetmeyi seç iyiliği emret cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir yedi araf yüz99 buyurdu benim amcam da cahillerdendir dedi allah'a yemin ederim ki hur bu ayeti okuyunca ömer uyeyneyi cezalandırmaktan vazgeçti zaten ömer allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu. الواحد والخمسون وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه Hadis 51 Abdullah İbni Mes'ud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, üzerinizdeki hakkı, görevi yerine getirir, kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz buyurdu. الثاني والخمسون وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه Hadis 52 Ebu Yahya Useyd İbni Hudayr'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre ensardan biri Ey Allah'ın Resulü falan kimseyi zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi beni de tayin etmez misiniz dedi rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de şüphesiz sizler benden sonra dünya işlerinizde başkalarının size tercih edildiği adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız bunlara sabredin ki havuz başında benimle buluşasınız buyurdu. الثالث والخمسون وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه Hadis 53 Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa'dan Allah onlardan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde güneş tepe noktasından batıya meyledinceye kadar bekledi sonra kalktı ve ey insanlar düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin allah'tan afiyet dileyiniz fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurdu ve şöyle devam etti ey kitabı indiren bulutları gökyüzünde gezdiren İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et.''